أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo sagaalaad ayuu ka bilaabanayaa oo suuratulbaqara ka mid a ah. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay oo aynu ku dhex jirnay casharkeenna horena waxaa weeye aakhirkiisa uu ahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayey taxwiilulqibla ilaahay uu ka warramayey marka waxaa casharkeenna ilaahay noogu soo sheegay aayad oo markaasi aayadda ugugu dambaysay oo shamlinaysa haddii la yahay muqiimiin iyo haddii la yahay musaafiriin in markaasi qiblada qaabilkeedu isku xugu yahay ayaa ilaahay noo soo sheegay ayadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagula khidaabaayo oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddii aad baxdow dheh ilaahay oo safar aad u baxdo wejigaaga jeedi ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala masjidulxaraam jihadiisa u jeedi arrintaasuna waa mid xaqa oo rabbigaaga xaggiisa ka aatow dhahay sayidka maxamedka ahow allana ma ahanow dha ilaahay mid halmaansan waxa aad samaynaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay haddana waxa weeye khidaab oo caama ah, oo mu'miniintoo dhan ilaahay kula khidaabaayo iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii waxaa weeye safar ay u baxaan meel kastoo ay tagaan inay kacbada soo qaabilaan ayaa ilaahay aayaddaa noogu sheegayaa marka haddana ilaahay wuxuu yidhi wa min xaysu meesha kharajta aad baxdidow dha ilaahay jaydka maxamedka ahow fawalli jeediyow dha ilaahay shadra wejhaka wejigaaga shadral masjidil xaraami masjid alxaraam jihadiisa u jeedi wa min xaysu meesha ayuu dha ilaahay kharajta aada baxdo fawalli jeediyow dha ilaahay wejhaka wejigaaga shadralmasjid alxaraami masjidulxaraam jihadiisa u jeedi waxaysumaa meel alaala meesha kuntum ad ahaataan ayuu dha ilaahay mu'miniinow fawalluu jeediya idinkuna wujuuhakum wujiyaashiina shadraw alxaraam jihadiisa u jeediya wa min waxaysumaa meel alaala meesha ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala kuntum ad ahaatiinow dha dhah ilaahay makaan kasta oo aad tagtaan fawalluu jeeriyow dha ilaahay wujuuhaku mujiyaashiina shadrahu shadra almasjidilxaraami masjidulxaraam jihadiisa u jeediya waxaa loo soo celiya waa lita'kiid baa la yidhi waxaadna saa u yeelaysaanow dha ilaahay lianlaa yakuuna inaysan ahaanin linnaasi dadka aysan u ahaanin calaykum korkiina xujatun xujo dadkan hadda waxaa laga wadaa haa la yidhi yahuudaa laga wadaa ama mushrikiin ayaa laga wadaa maxaa yeelay si aynan xujo aydan ayna idin yeelin weeye xigmada markaa si laydin jeedinaayo ayaa waxay tahay in xujada laga baabi'iyo qoladaa yahuuddaa weeye ama mushrikiinta weeye marka waxaanu idin amarna udhah ilaahay subxaanau watacaala inaad jeesataan oo kacbada aad qaabishaan weeye liajli intifaa'i xujati naas calaykum weeye dadka xujadiisu inay idinka anfoonto oo la waayo oo waxa weeye mushrikiintuna aysan ku andacoonin moxamed waxa weeye qibladii oo maaragtay aabbaadiisii uu ka tegey waxa weeye oo qiblatulyahuudow qaabilay yahuuduna aysan maaragtay u dhihin qibladayniyow qaabilayaa diinkaynina ma raacaayo si taas loo baabiyow dha ilaahay ayaa laydiin amray inaad u jeesataan masjidulxaraam jihadiisa lianlaa yakuuna inaysan u ahaanin linnaasi dadkaw dha ilaahay calaykum korkiina mu'miniinow xujatun xuja aysan u ahaanin mujaadala fi tawalli weeye ilaa kayrihi waxaa weye litantafiya mujaadalatuhum lakum weye dooda idinla doodaa inay meesha ka baxda weye yahuudoo dhahaya yashxadu diinana diinkayna ayuu maxamed diidaya wayatabicu qiblatanaa qibladayna waa raacaya mushrikiina waxay leeyihiin yaddaci millata ibraahim maxamed wuxuu sheeganayaa milladii ibraahim wa yukhaalifu qiblatahu qibladiisuna waa khilaafaya markaasuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala ila aladiina kuwii mooyaana ayuu dhah ilaahay dalamuu dulmiga falay oo minhum ayaga ka mid ah oo cinaadka sameeye kuwaas waxa weeye waxay ku qawlayaan maa taxawala ilayha ilaa maylan ilaa diini aabaa'i istisnaa meesha waa mutasilaa la yidhi maxaa yeela kuwo waxaa jira xujadaas iyo doodaas aan daafaynoo mar walba iska hadlaayaa jira maxaa yeele bani aadamka waxaa jira qaar wax kasta haddii loo caddeeyane weligood un maaragtay yaa xujo iska dul saaran oo aan xujo ka suulaynin kolka marka kuwaas u aabayeelid ma laha maxaa yeele meesha haddii xaquba cad yahay dood markaasi xaqa kasoo horjeedaa waxba tari mayso ila aladiina kuwii mooyaane ayuu dha ilaahay dalamuu dulmiga falay oo minhum ayaa ka mid ahuw dha ilaahay kuwaas xujadoodu muctabar mahan weeye laa yakuunu liaxadin calaykum kalaamun weeye ilaa kalaamu haa haaulaai laga wadaa wax markaasi axada oo korkiina hadalkula ma jiro ilaa kuwa daalimiinta hadalkooda mooyaane falaa takshaw ma ka cabsanow dha ilaahay oo qoladaas jidaalkooda doodooda idinkula doodaayaan tawalliga laydiin jeediyey qiblada laydiin jeediye kacbada waxbaha ka baqinow dha ilaahay wakshownii aniga iga cabsada aniga oo allihiinii iga cabsada u ilaahay amarkayga fartooma maxaa yeele amarka ilaahay inaad qaadataa laabud ah ee dood cid kaleentood oo makhluuqa waxba ka haybaysa iyo wali utima nicmatii nicmadayda inaan ku taam yeelowdha ilaahay calaykum korkiina aan ku taam yeelo wali utimadan waxaa la yidhi waxay ku cadfan taha la yidhi lianlaa yakuuna weye lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xujatun owdha ilaahay waxaa maaragtay yaa laydiin amray inaad masjidulxaraam u jeesataan dadka inayna waxaa weeye xujo idinku lahaanin iyo wali utima inaan taam yeelow dha ilaahay nicmatii nicmadayda calaykum korkiina aan ku taam yeelo oo hidaaye aan idin siiyo ilaa macaalimi diinikum diinkiina macaalimtiisa aan idinku hanuunsho iyo walacallakum inaad tahtaduuna aad hanuuntaan ah, oo waxaa xaqiiqo noqonaysa haddii ilaahay nimcadiisa idinku taam yeelo inaad hanuunaysaan ayaa xaqiiqah weeye kamaa arsalnaa ayuu dhah ilaahay ayaduna waxay ku tacalluqaysaa weli utimadaas weeye oo waxaa la leeyahay waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyo wali utima nicmatii nimcadayda inaan ku taam yeelo calaykum korkiina waxaa soo qaadiraysaa idmaaman taamyeelid oo ka idmaamihaa taamyeeliddeedii la too ah biirsaalinaad diridayna oo fiikum dhexdiinna rasuulan rasuul aan ku soo dirnay oo minkum idinka idinka mid a ah. saas ayaa markaasaa la leeyahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala utima nicmatii calaykum ow dha ilaahay nicmadayda inaa idinku taam yeelo idmaama weeye id maama weeye taamyeelid oo ka idmaaminaa ama ka idmaamihaana waa dhihi kartaa taamyeelidayni la too ah biirsaalinaa diridayni oo fiikum dhexdiinna aan ku soo dirnay rasuulan rasuulow dha ilaahay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid ah macnaha waxaa weeye nimcadayna ayaa idinku taam yeelaynaa sida waxaa weeye nimcadaa idinkugu taam yeelnay oo rasuul dhexdiina aan ugaga soo bixinay rasuulkaasoo nabig ah calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa maaragtay loola jeeda ha yidhi marka sidaas ayaa loo macnaynayaa waxa weeye taqdiiraadkaas ayaa meesha soo gelaaya laakiin hadda dhib ma laho waxaa hadda ishaaraaya tafsiiruljalaaleynku waa ishaaraya icraabta kutubtana waxaa weye dhigayaan tafaasiirta iyo kulli way dhigayaan wey sidaasaa markaasaad leedahay marka sidaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa maaragtay waliutima nicmatii calaykum o dha ilaahay idmaaman ka idmaamihaa biirsaalinaa fiikum rasuulan minkum saasaa leeyihi kabacdi ka sifay rasuulkaasoo yadruu akrinaaya calaykum korkiina aayaatina aayaadkayna ku akrinaaya rasuulkaasoo yadruu akhrinaaya calaykum korkiina aayaatina aayaadkayna ku akrinaaya oo qur-aanka weeye wayusakiikum idin dahira u dheh ilaahay oo shirkiga idinka dahiraya iyo macaasida wayucallimukum idin baraaya alkitaaba kitaabka qur-aanka idin baraya iyo walxikmata xikmada rasuulku alayhi salatu salaam aayaadka ilaahay u nagu akrinayaa shirkiga ayuu naga dahirayaa iyo macaasida weeye dahaaro wuxuuna dahirayaa mid xisiya iyo xataa mid macnawiyaa wa yucallimukum idin baraw dhe ilahay alkitaaba kitaabka qur-aanka iyo walxikmata xikmada xikmadow dha ilaahay xikmadu waxaa layidhi maa fiihi min alaxkaami waxa kitaabka ku jira oo axkaam weeye ama waa axaadiiska nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo wa yucallimukum idin baraayow dhe ilaahay maa shay lam takuunuu aydaan ahaanina taclamuuna kuwa garanaya qabla tacliimihi weeye wa yucallimukum idin baraaya maa shay lam takuunuu aadan ahaanina taclamuuna kuwa garanaya fadkuruunii ixusa ayuu dhahay ilaahay subxaanau wa adkurkum waan idin xusayaah washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruuna ha igu kufrina marka ilaahay subxaana wa markuu nicmo ballaaran inuu maaragtay yeenasiiyo noo soo sheegay waxaa weeye nicmada ilaahay waxaa la doonayaa in alla lagu shukriyo maxaa yeelay ilahay wuxuu yihi lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid nicmo weyn baa ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey oo ilaahay noo soo sheego rasuulku alayhi salatu salaam ugu weyn yahay markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ixusa ayuu dhah ilaahay xuskan waxaa weeye salaada igu xusa iyo tasbiixda iyo wixii lamida weeye xus nooc kastoo alla lagu xusa ayaa soo gelaya sida tahliisha iyo taxmiidda ayaa kamid a ah. marka hadda jaalayku wuxuu ku fasirayaa dikrigan salaada ayuu ku fasirahaa la yidhi maxaa yeele dikriga waxaa la yidhi in lisaanka ilaahay laga xuso ama jawaarixda laga xuso ama xubnaha kale laga xuso intaas ayaa ka imaan karaa dikrigu shakina waxaan lahayn baa la yidhi salaadu intaasoo dhan way kulminaysaa maxaa yeele qiraa'ada iyo takbiirta iyo tasbiixda iyo ducada waxa weeye dikri oo lisaaniya weeye rukuuca iyo sujuudka iyo wixii markaasi afcaalu salaad ah oo markaasi arkaanta afcaasha ah, ayaduna waxay noqonaysaa dikrun biljawaarixi weyaa layidhi khushuuca iyo khuluuca iyo muraaqabada ilaahay la muraaqabeeyane ayaduna waa dikri qalbiya marka intaasoo dhan salaada isku keenaysa marka jaalaynku bisalaati uu leeyahay macnahaasaa meesha ku jiraa layidhi aniguna waa idin xusaaya haw dhahay xuska alle muxuu yahay ilaahay waxa weeye waan idin jaasinaya weeye xuska alle subxaanahu wa tacaala waxaa weeye jaasin ayaa loola jeedaa ujaaziikum caleyhi weye waa idinku sawaabinayaa dikrigiina aniga aad xusteen saasaa laga wadaa maxaa yeele xadiisaa waxau ahay oo xadiisulqudsiya man dakaranii fii nafsii ou dhahay ilaahay naftiisa qofkii ugu xusa dakartuhu fii nafsii naftaydaan ku xusaya waman dakaranii ruuxi xusa fii mala-in jamac igu xusane dakartuhu waan xusayaa fii mala'in jamac oo khayrin min mala'ihi jamciisa ka khayr badan macnaha digriga wada jirka ilaahay loo xuso inuu khayr badan yahay ayaa laga qaadanayaa marka hadda waxaa weeye mala-aan hadda macnaha la leeyahay mala oo ka khayr badankiisa waxa weeye waa sida qaalibka ahaa layidhi haddii la yidhaha masalanba insaanka qad yadkuru llaha bixadrati nebiyi nabiga xadradiisa inuu ilaahay ku xusaan dhici karta oo dadkii nabiga calayhi salatu salaam la kulmay inay xadrada nabiga ku xusaan ayaa dhici karta sidii saxaabadoo kale mala ka khayr badan nabiga miyaa jira mayaa la leeyahay waxaase lagu jawaabayaa waxaa la leeyahay bianna shaya eh, shaygu waxaa weeye yashrifu bimaa nusiba ileyhi weye shaygu wuxuu maaragtay ku sharafoobaa wixii loo nisbiyo weeye marka mejliska asxaabta waxaa leeyahay mejlis oo ka khayr badan ma jiro markii nabiga calayhi salatu salaam ay la joogaan mejliskaa mejliska uu khayr badan weeye marka hadda markii haddee taas laga soo tagane waxa weeye oo axaadunaas marka ah, masalanba amba caamatu naas markii la yidhaahdo hadda nabiga mal mala ilaahay uu sheegaayo waa maaragtay malaa'igta weeye malaa'igtuna caamatu naas way ka khayr badan yihiin marka hadda mejliska hadba sida markaas uu yahay ayaa loola jeedaa ilaahay subxaanau wa inuu majliska oo malaa'igta oo ku xusane waa suurtagal majliska markaasi oo bani aadamko ambiyada agteeda inuu ku xusano waa suurtagal baa layidhi ee hadda majliskaas sida uu yahay ayaa la fiirinaya halayidhi washkuruu lii igu shukriyow dha ilaahay oo markaa nicmadayda ku shukriya oo iacadeeca walaa takfuruuni hana igu kufrinow dha ilaahay oo macsiha la imaana yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow istaciinuu kaalmaystow dha ilaahay bisabri sabarka kaalmaysta iyo wasalaati salaadi ina allaha allow dha ilaahay maca asaabiriina kuwa sabra micigooda ayuu ahaaday bilcawni wa nasri weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la khidaabayaa dadka mu'miniinta mar haddii waxa weeye takaaliif laysi soo amray takaaliiftan inay sabar u baahan tahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala nooga warramaya marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow istaciinuu kaalmaystow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala bisabri sabar kaalmaysta oo waxa weeye aakhirada sabar u kaalmaysta daacada lagu sabro balaayada lagu sabro macaasida laga sabro sabarku waa saddexdaasaa yidhi salaadii kaalmaystow dhah haddana ilaahay salaada dikriga waxa loogu khaas yeelaa layidhi ayadu salaaddu way soo noqnoqotahaa layidhi arkaanta islaamkana ayada ayaa ugu dhib badanaa yidhi bacda tawxiidna ayadaa ugu fadli badanaa layidhi marka salaaddu waxa weeye qofka muuminkaa waxa weeye kaalmo weyn ayay u noqonaysaa haddana waxa weeye markuu dhibaato arko oo laba ragcadood salaada uu dukado salaatulxaaja ilaahayna uu baryo alla waa ajiibaya subxaana wa tacaala oo saasay kaalmo ugu noqonaysaa in allaha allow dhah ilaahi subxaana wa tacaala maca asaabiriina kuwa sabarka badanna micigooda ayuu yahay waxa weeye bilcawni wa nasri weeye hadda saabiriinta ayaa ayagana la khasisay baa la yidhi inkastoo ilaahay subxaana wa tacaala maca kulli axadin alla uu yahay maxaa yeelay muraadka maciyadatan hadda oo maca saabiriin leeyahay ayaa waxaa loola jeedaa la yidhi macyo oo khaasa weeyaha layidhi waxayna noqonaysaa alcawn waaligaasa ayay noqonaysaa macyada maca kulli axadina waxaa la layidhaha macyatu cilmin wa la layidhaah oo ilaahay waa ku tasarufaya sidau doono weeye laakiin saabiriintu waxa weeye kuwo ilaahay subxaanahu watacaala ay jecel yihiin waayo maxaa yeele xadiiskii waa taw ahay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibuh marka sidaas ayaa macyadaanu macyo oo khaasay u noqonaysaa layidhi walaa taquuluu ha ugu qawlinow dheh ilaahay liman duul yuqtalu la dilaayow dheh ilaahay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilaayo amwaatun waa kuwa dhidhintay ha ugu qawlina bal iska daayo axyaa'un waa kuwa noonoolow dheh ilaahay walaakin kalkeeda laa tashcuruuna ma garanaysaanow dheh ilaahay aayaddan waxaa la sheegay dadkii beder lagu dilay oo asxaabta nabiga ka mid ahay ayay kusoo degtaa la yidhi maxaa yeele beder inkastoo guushu ay muslimiinta ku raacday waa ku tegi doonaahe haddana asxaabta raga ugaga dhintay muslimiinta waxaa ka dhintaa layidhi afar iyo toban nimaa ka dhimatay lix oo muhaajiriina iyo sideed ansaara ayaa ka dhintay baa layidhi mu'miniinta marka hadda munaafiqiinta iyo mushrikiinta waxay yidhaahdeen haa ulaai qad maatuu nimankaasu way dhinteen wala yacuu calaa anfusihim alxayaatu dunyaa naftoodii xayaatadoodii adduunyo ayay maaragtay yaa la yaceena yidhaahdeen iyo waxyaabihii ay ku macaansa lahaayeen haddana waxay sheegteen inay u dhimanayaan maxamed inay raalli geliyaan markaasaa ayaddanu soo degtay ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala walaa taquuluuha ugu qaweyna liman limanduun yuqtalu la dilaayo fii sabiilillahi liiclaa'i kelimatiillaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda u dhimanaya amwaatun hum usoo qadaro mubtadaa amwaatun hum ayagu amwaatun waa kuwa dhidhintay bal iska daaya axyaa-un waa noo nool yihiinow dha ilaahay noloshaa haddii ilaahay yidhaahdo oo shuhaadada waxaan aad iyo aada ugu bayaani doonaa suuratu aali cimraan aakhirkeeda marka waxa weeye noloshoodaana waxa weeye arwaaxdooda ayaa waxay kutaa sida xadiiska nabiga calayhi salatu salaam ku soo aroortay fii xawaasili duyuurin shimbir maaragtay ah dhuunteeda khudrin oo cagaaran tasraxu fi ljannati jannada ayay kula foofaysaa xaysu sha'ad meeshay doonto xadiiskaas ayaa jira laakiin insha allahu tacaala arwaaxda iyo culum ku tacalluqaysa xaggaas ayaanu ku sheegi doonaa walaakin kalkeeda laa tashcuruuna ma garanaysaan buudha ilahay waxay ku sugan yihiin wala nabluwannakum ilaahay marka hadda dhimashada ilaahay jihaadkii siisa lagu dhinto wax kasta oo maaragtaya liiclaa'i kelimatillaahi loo dhinto wax kastoo daaca ilaahaya waxay u baahan yihiin sabar imtixaanka inay ka mid tahay arrintaasu ayaa ilaahay dhowr shay oo imtixaana oo mu'miniinta lagu imtixaanaayo ayaa ilaahay noo sheegayaa wala wallaahi ayuu dheh ilaahay nabluwannakum waanu idin jarribaynaa oo waanu idin jarribaynaa bishay-in shay ayaanu idinku jarribaynaa oo min alkhawfi cabsida ka mid ahow dha ilaahay waljuuci gaajada ka mida wa naqsi nuqsaan ka mid ahow dha ilaahay min al amwaali maalyaalka layska nuqsaaniyo iyo wal anfusi nafyaasha iyo wasamaraati mirayaalka wa bashir u bishaarew dhahay alleh assaabiriina kuwa sabarka wadana u bishaaray oo balaayada ku sabraaya janno ugu bishaarayow dha ilaahay alle wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala isagoo dhaaranaya ilaahay subxaanau wa tacaala wowdaanu waxa weeye xarfu qasam weeye laamtuna muwaadaatun liqasam weeye wallaahi nabluwannakum weeye marka hadda arrintaasu inaan adduunyadan la joogo daaru imtixaanin wabtilaa'in ay tahay sida culammada caarifiinta caarifiintaah ay takriiriyeen ayaa alla noo sheegaya subxaana wa tacaala oo daartaan adduunyo daar laysku imtixaanaayo oo laysku jaribaayo ay tahay laganaan baxsanaynin qofkii waxa weeye imtixaanka ilaahay ku sabrane inuu bishaaro iska leeyahay ayaa alla noo sheegayaa walanabluwannakum waanu idin jarribi oo waan idin jarribi ow dha ilaahay bishay-in shay ayaanu idinku jarribaynaa oo min alkhawfi cabsida ka mid ahow dha ilaahay cabsida waxa weeye cadow laga cabsado ayaa loola jeedaa ha la yidhi iyo wixii kastoo uun qofka waxa weeye dhibaato u geysan karo qofku markaas uu ka argagaxo iyo waljuuci gaajadow dheh ilaahay in gaajadana iyadana laysku jarribo ayaa dhacaysa iyo wanaqsi nuqsaanow dha ilaahay min al amwaali maalyaalka layska nuqsaaniyo qofkii maalkiisi inay maaragtay musiibo ay ku dhacdo ama waxaa weeye qasbi looga qaato oo dhibaatooy markaasi ay soo gaarto aafaad markaasi maalkii talfiya uu yimaado weye iyo wal anfusi nafyaashow dheh ilaahay nafta oo idan layska nuqsaaniyo naftu qofkii in la dilo ama mawd uu u yimaado ama maral uu ku dhaco waxay noqonaysaa nafta waxa weeye iidana nuqsaan ku dhacda weeye iyo wasa maraati mirayaashow dha ilaahay midhaha beeraha kasoo baxaaya jawaa'ic iidana ay ku dhacdo wax cuduraa oo markaasi aafeeya ayaa markaasaa ku dhacaayo weye aafaad markaasi oo talfiya sarciga iyo wixii lamida ayaa imaanaya waxaasoo dhan mar walba waa la arkayaa waa imtixaan laysku imtixaanayo weye marka ilaahay waxau fiirinayaa in la sabraayo iyo inaan la sabraynin cilmiga ilaahay waa qadiim laakiin waa la daahirinayaa weye sidaas markay dhacdowdha ilaahay wa bashir u bishaaray assaabiriina kuwa sabarka badan dadka saabiriinta oo imtixaanka ilaahay keena ku sabraaya u bishaaray ayuu dhahay dadka marka saabiriinta waxay iska leeyihiin waxa loogu bishaaranaya janno weeye hadday ilaahay subxaanau wa tacaala qadarkiisa qadiisa raalli ku noqdeen ilaahay jannadiisay helayaan subxaanau wa tacaala marka hadda dadkan loo bishaaraynaayo oo saabiriinta ayaa ilaahay noo sifaynaya alladiina saabiriintaasoo idaa waqtigii asaabatum ay asiibtowdha ilaahay musiibatun musiiba ay asiibto waxaa kaloo la yeeli karaa mubtada ina la soo qadaro lamiira ayaa mawsuulkan khabar laga dhigi karaa oo waxaad dhihi kartaa hum kuwaasu alladiina kuwa weeye idaa waqtigii asaabatum ay asiibto musiibatun musiiba ay asiibto qaaluu dhaha ayow dha ilaahay innaa annagu lilaahi ilaahay yaan u sugnaanay annaga alla ayaana leh mulkan waa cabiidan weeye ilaahay asagaana milkii asagaan addoominkiisina yafcalu binaa maa yashaau alla waxa uu doona ayuu nagu samaynayaa marka hadda innaa lilaahida waxaa loo baahan yahay in marka la leeyahay qowlka iyo qalbiga iswaafaqaan oo markuu qofku uu leeyahay innaa anagu lilaahi ilaahayaan u sugnaanay macnaha waxaa la rabaa inuu ictiqaadsan yahay allah iska kayle sida uu doona ayuuna iyeelayaa wa inaa annaguna ilayhi ilallaahi ileyh xaggiisa raajicuuna kuwa u noqonaaya ayaa nahay oo aakhirane allaan u noqonaynaa kolkaasaa ilaahay camalkeena nagu jaazinaya marka istirjaacan waa loo baahan yahay cinda almusiiba maxaa yeele rasuulkeena calayhi salatu salaam wuxuu yidhi man istarjaca cinda almusiibati ow dhahay qofkii inaalileysta markay musiibadu ku dhacdo agteeda aajarahu llaahu fiiha ilaahay waa ka ajir siinayaa wa akhlafa calayhi khayran khayr ayaana uga khaliif yeela ilaahay subxaana wa tacaala oo waxay wax ka khayr badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala siinaya marka hadda musiibadu mid yar iyo mid weynba istirjaaca waa lala imaanayaa oo xadiis waxaa jiray rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam ayaa misbaaxu ka dentaa la yidhi habeen misbaax markaasi laambada yarta ayaa ka dentaa la yidhi markaasuu istirjaacsado rasuulku waxau dhaha markii guriga mugdi ku noqday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markaasay caaisha waxay tidhi inna innamaa haadaa misbaaxunay tidhi rasuul allo waxaan demay oo ma istirjaacsanayn misbaax yar weeye marka iyadu waxay u haysatay waxa waaweyn in ina lilaahi loo yidhaahdo markaasuu nabigu waxau dhahay kullu maa asaaa almuslim mu'mina fahuwa musiibatun kullu maa asaaa almu'mina fahuwa musiibatun wixii nabiga wixii xumeeya ruuxa mu'minka ruuxa mu'minkaa wixiiba dhiba waa u dhahay nabigu alayhi salatu wasalaam abi daa-uud ayaa weriye maraasiishiisa ku weriyaa layidhi marka waxaa weeye wax kasta oo qofka mu'minkaa qodax mudaba allah ka dhigo waxa weeye kabtoo ka go-da allah ka dhigo kulli waxaasoo dhan musiibay noqonayaan in lagu sabra ayaana la doonayaa marka dadku markay sabraan ilaahay wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calayhim korkooda waxaa ahaanaya salawaatun makfirayaalo oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay iyo wa raxmatun naxariis nimcaa wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum lmuhtaduuna waa kuwa hanuunay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calayhim korkooda waxaa ahaanaya salawaatun makfirayaalo salawaadkan makfirad ayaa loola jeedaa oo min rabbihim ow ilaahay xagga rabbigooda ka ahaatay iyo waraxmatu naxariisow dhahay oo ilaahay wa tacaala u naxariisanayo wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay haddane humul muhtaduuna waa kuwa hanuunay ayuu dha ilaahay oo waxay ku hanuuneen sawaabka iyo daacada ayay ku hanuuneen marka sidaas weeye waxaa markaa ilaahay subxaanau watacaala ma'aalkooda ayuu ka warramay maxaa yeele sabarka bacdigiisa khayr ayaa jiraaya waxaa waaye faradka sidiisaba waxaa la helaa sida nabigeenna sheegay alayhi salatu wasalaam ee maaragtay sabarka sabarka maaragtay ayaa la helaa bacdigiisaa la helaa marka sidaas weeye markii ay sabreen oo wixii alla qadarkiisa ay ku sabreen ayaa ilaahay wuxuu u ballan qaaday maqfiro iyo raxmad ayaa ilahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala marka waxa weeye raxmaddaas iyo maqfiradaas waxa weeye raxmadda nicmada waxay ku helayaan adduunyada ilahay waa ku siinaya aakhirana ilaahay waa ku siinaya subxaana wa tacaala intaasoo dhan ayay helayaan marka waxaa la yidhi faman radiya biaxkaami illaahi qofkii ilaahay axkaamtiisa raali ku noqda wa sabara calaa maa asaabahu wixii asiibana ku sabra falahu ridaa min allahi ilaahay xaggiisa rila ayuu ka helayaa ah, ilaahay xaggiisa rila ayuu ka helayaa maxaa yeele qof alla ka raaliya ayuu noqday ilaahayna raalli buu ka noqonayaa walikulli musiibatin daa-un ila almawdaa la yidhi musiibo kasta waxaa la yidhi waa cuduraa la yidhi ilaa mowdka maahane oo gaalnimo lagu dhinto walciyaadu billahi tacaala waxa weeye horta musiibo kasta waxaa la yidhi waxa weeye markaas waa cuduraa la yidhi laakiin waxaa weeye ila almowt cala alkufri yaa la yidhi ah, mu kufri lagu dhinto wax ka xun mala taas ida waxa weeye waa mid katara wey taas ilaahay aan ka megegelaynaa wey marka insha allahu tacaala waxa weeye casharkeeni intaas ayaanu kusoo gebangebaynaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo konton iyo toddobacaad oo suurat albaqara ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay dadkii wanaagsanaaye ee muuminiinta ahaay oo markii ilaahay dhowr arrimood uu ku imtixaanay yidhaahdeen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun subxaanahu wa tacaala u soo laabtay oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaan addooman u nahay yidhaahdeen rabbi ayaana maalinta qiyaamo u noqonaynaa marka qoladaas ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanau watacaala korkooda waxaa ahaanaya maqfirayaalo oo xagga rabbigooda ka ahaatay iyo naxariis oo ilaahay subxaanau watacaala uu siinaayo nicmatuljanna ah haddana alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaas waa kuwa hanuunay ayuu dhahay ilaahay oo sida sawaabka o wanaagga ayay ku hanuuneen ayuu dhahay ilaahay meeshaan waxaa noogaga bilaabanaya war cusub ayaa noogaga bilaabanaya oo markaasi waxa weeye kamida أعماal الxaj hase yeeshee xajka waxaa weeye axkaamtiisa iyo acmaashiisa mucdamkeeda casharadoona soo saaray waana uu tegi doonaa aayaddatan marka waxaa weeye arrin dhacday waktigii nabigeena calayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa ay xaramka ay joogeen oo waxa weeye muslimiintu markaasi ay islaameen oo islaamkii markaasi in la soo islaamay xaaladii jaahiliyada laga soo tegey waxyaaba markaasi jaahiliyadii la samay jiray ayaa markaasi waxaa weeye muslimiintu ay markaasi si u arkeen sida hadda ilaahay inoo sheegaayo aayadda ilaah noogu caddaynaya alla wuxuu yihi subxaanau watacaala ina safaa safo ayuu dhah ilaahay ina safaa safo ayuu dhah ilaahay buurta safo la yidhaahdo iyo walmarwata marwow dha ilaahay buurta la yidhaahdo min illaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsada ayay kamid yihiin faman ruuxii xajal beyta beytka xajinaaya oo ambase ixtamara cumraysanaaya falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma aanu dhahay alle an yadawafa inuu dhawaafo bihimaa safa iyo marwa uu dhawaafo dembi korkiisa ma ahan ayuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala waman tadhawaca ruuxi ku tadhawuca khayran khayr ku tadhawuca oo shay ziyaadaa la yimaado wixii markaasi waajibka ku ahay wax ka dheeraada la yimaada fa in allow allowdha ilaahay shaakirun allihi ku shukrinaayo weeye oo ilaahay camalkiisa uu ku sawaabinayaa caliimun allihi ku cilmile weeye allow ilaahi ilahi wa watacaala ayaddaynu meeshaan ka gelayno saan horuu sheegnaba ilaahay wuxuu yidhi ina safa ayuu dha ilaahay safa jadalka la yidhaahow dha ilaahay iyo walmarwata marwo jadalka la yidhaahdo safa iyo marwo waxaa weeye waa laba buurood oo markaasi maka ku taala oo markaasi mashhuurahoo la yaqaano marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay jadalka safa la yidhaahdo safadu jamcu safaad weeyo waa ismu lilxajar alamlasaa la yidhi waa magaca uu iska leeyahay dhagaxa oo subsubkaa weeye laakiin meeshaan jabal macruufa ah loola jeedaa oo sacyiga laga bilaabo marwa iyaduna waxa weeye asalka waxay eeday ismi lilmakaani rakwiyaa layidhi magaca uu iska leeyahay makaanka jilaaca laakiin meeshaan jabal oo markaasi sacyiga oo ku qaaweynayo ku dhammaanayo ayaa la yidhaahdaa labadan buureed markaasi masjidul xaraam jiwaarkiisa diriskiisay ku yaaliin ina shafaa safa ayuu dha ilaahay iyo walmarwata marwo min shacaairillaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsada ayay kamid yihiin odh ilaahay aclaamu diini weeye ilaahay diintiisa waxa lagu garto waxa ay yihiin oo markaasi umuuri diinka ayay kamid yihiin odh ilaahay oo ilaahay uu nagu addoonsaday inaanu markaasi waxa weeye aanu ku cibaadaysano qofka inkira sacyigaasu oo sacyga kan oo bayna safa walmarwati la ordaayo qofka inkira inuu umuuri diinka kamid yahay yaa la yidhi waa gaaloobaya oo qofka inkuroo diido yidhaahda sacyigan bayna safa walmaras la ordaayo kamid maahan umuuru diinka oo shacaairta ilaahay kamid maahan qofkii yidhahda xataa way ku markaasuu dha ilaahay min shacaa'irillaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado ayay kamid yihiin ow dha ilaahay faman ruuxii xajal beyta beytka xejinaayow dha ilaahay ow ambase ixtamala cumraysanaaya waxaa laga wadaa qofkii waxa weeye gudagala xaj amase cumro weeye asalkoodana waxa weeye alqasdu waziyaara ayaa la yidhahdaa qasad iyo ziyaara ayaa la yidhahdaa faman xajal beyta oo xajka luqadiisa ah waxa ahayd alqasdu waa qasad weeye isqilaaxana waxaa weeye waa cibaado oo markaasi uu ka laazimayo dawaaf oo beytka la dhawaafo todoba jeer iyo orod la ordo bayna safa walmarwati la ordo iyo wuquuf markaasi carafo la istaago habeenka markaasi leylata caashiya dilxijata wad oo maksuusana lagu istaago iyo markaasi waxaa soo raacayo xalqigi ah ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala qofka cumro gala amase saxad gala falaa junaaxa dembi caleyhi korkiisa ma aan an yadawafa inuu dhawaafo bimaa safa iyo marwo inuu dhawaafo dembi korkiisa maanu ilaahay maxaa laga wadaa bian yascaa baynahumaa waa inuu dhexdooda u ordo sabcan toddoba jeer u ordo aayaddan hadda marka waxay iska leedaha layihi tanazuula iska leedahay waxay soo degtay baa layidhi muslimiinta ayaa waxay kahdeen ba layidhi sacyigii la ordaayo bayna safa walmarwa way kahdeena layidhi waxayna ku kahdeen baa layidhi dadkii jaahiliyada ahay ayaa dhawaafi jiray bayna asafa walmarwati waxayna dhawaafi jireen ayadoo safo iyo marwo laba sanam ay dushooda saaran yihiin markii waxaa weeye sacyiga laga bilaabo safo laga bilaabo bilowga markay bilaabayaan sanam meeshaas yila ayay masaxo jireen ay barakayso jireen markii ay ordaanos ay tagaan meesha la yidhaahdo marwo ay tagaane sanamka kale oo isaguna meeshaas jireen ayay masaxo jireen marka maadaama jaahiliyadu saas ahayd haddana islaam uu yimiday waxay muslimiintu kahdeen arrintii waagi hore la samay jiray hase yeeshee waktiga kan bayna safa walmarwati la ordaayo labadii sano meesha ma aysan eelin meeshaan hadda marka waxaa la sameeyey waxa la yidhaha nafyulxaraj ayaa la sameeyey nafyulxarajkan horta sida raajixa ah waxau ku imaanayaa caqiidada meeshaas ay ka qabeen oo waxa weeye jaahiliyadu meeshaa saas la samay jira haddana karaahiyadaas ay ugaga dhalatay ayaa waxa weeye la rafcinayaaho waxa weeye fikirkaas ayaa meesha laga saarayaa ee ma ahan inaan safa iyo marwa dhexooda aanan la ordaynin waxa weeye arrintu ma ahan marka hadda jamhuurta culmadu sidaas ayay qabaan cabdullahi ibnu cabbaasa ah isaga waxau dhahay sacyigu faral faral ma ahan u dhahay sacyiga bayna safa walmarwati amase rugni ma ahan maxaa yeele rafcul ismigaana wuxuu faa'iideynayaa takyiir u leeyaha waa la iska dhaaf karaa marka hadda labadaas sanam waxaa la sheegay mid waxaa la dhihi jiray asafa midna waxaa la dhihi jira layidhi naailaa la dhihi jiray ee waxaa la sheegay waxay ahaayeen nin suuraddiisa iyo naag suuraddeeda asafa waxau ahay baa layidhi nin suuraddiisa naailana naag suuraddeeda weeye waxayna sheegeen dadka ahlu taariikhdahu waxaa la yidhi nin magaciisa asaaf la yidhahdo iyo naag magaceeda naailo la yidhahdo ayaa kacbada ku sinaysaa la yidhi waktigii asnaanti hore markaasaa ilaahay waxau ku nasakhay laba buurood laba jabal ayaa lagu nasakhaa la yidhi oo dhagax laba dhagaxa ka dhigay oo suuradoodii ah asliyadaahi daminkii markii waxaa ou soo daahay oo muddo badan la joogay ayaa jaahiliya lagu caabudeena layidhi islaamka markii ilaahay uu keenana arrintaas ilaahay waa buriyey subxaana wa tacaala kolka hadda waxa weeye faral ma ahan ibnu cabaasaa yidhi waxaa kaloo ku waafaqaa la yidhi imaamu axmed ibnu xambelna waa ku waafaqaa la yidhi asagoo sheeg sida imaamuna ashaafici imaamu abi xaniifa ay qabaan iyo jamhuurta culmada waxa weeye sacyiga bayna safa walmarwati la ordaayo faral weeye faral ayuu noqonayaa axaadiis saxiixa ayaana daliilu ah oo saas ayaa la leeyahay marka waa rugni oo arkaanta xajka kamida rasuulkeenana calayhi salaatu salaam faralnimadiisa waa caddeeyey waxau dhahay in allaha kataba calaykum sacya ilaahay waxau idinku faral yeelay orod oo la ordo bayna safa wamarwati xadiis bayhaqi iyo markaas ra kale intay weriyeen oo saxiixa ayaa jira oo markaasi saas ugu sheegay xadiiskan marka waxaa weriyey saxiixu muslimka ayaa dhigaaya oo waxa uu dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam ibda-uu bimaa bada allahu bihi meesha ilahay ka bilaabay ka bilaaba oo sida ilaahay ina asafaa walmarwata uu yihi ina safaada safa ayaa laga bilaabaya saciga laga bilaabaya ilahay wuxuu yihi waman tadawaca ruuxu ku tadhawaca khayran khayr ku tadhawaca waxaa laga wadaa camila maa lam yajib calayhi ruuxii ku camal fala wuxuu ku waajiba walaxaan ahaynin oo dawaaf iyo qeyrkiisa waxyaaba marka wuxuu la yimiday oo suna ayuu qofkaani la yimiday oo wixii waajibka ay ka ziyaadaa ilaan waxa weeye wax fara badan oo sunana ayaa jira xajka acmaashiise faymallaaha allowdha ilaahay shaakirun alluu ku shukrinaayo weeye camalkiisaas ilaahay waa ku shukrinaya bimacnaa waa ku sawaabinayaa weeye caliimun alluuta cilmila weeye ilaahay subxaana wa tacaala oo waxau sameynaya alla waa ogyahay subxaana watacaala ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaayay dha ilaahay maakii anzalnaa aan dejinay ee min albayinaati aayado cadcad ah walhudaa hanuun ah min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay bayannaahu kaas aan u caddaynay linnaasi dadka aan u caddaynay fil kitaabi kitaabka dhexdiisa aan ugu caddaynay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yalcanuhumullaahu alla ayaa lacnadaya wayalcanuhum waxaa lacnadaya allaa'inuuna kuwa wax lacnayda badan ayaa lacnadaya inta markaasi waxaa weeye amuurilxajka ku saabsaneeday sow nusuulkeedana aanu soo marnay markii laga soo tago waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadda tan uga warramayaa nimankii culamaa ulyahuud ahaay sida ninka la yidhahda kacab ibnu ashraf iyo maalik ibnu sayf iyo cabdullahi ibnu suuriya cabdullaahi iley iyo rag badan oo kaleentood oo culamaa ulyahuud ahay oo qari jiray wixii tawreed ku sugnaay oo sifaadka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ay ka mid ahay iyo aayatu rajmi ayaa alla wuxuu leeyahay sida tan ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay yaktumuuna qarinaya maakii anzalnaa aan dejinay oo min albayinaati aayada cadcad ahowdha ilaahay walhudaa haniin ah min bacdi maa intii kadib owl ilaahay bayannaahu kaasi aan u cadaynay linaasi dadka fil kitaabi kitaabka tawreeda aan u cadaynay ulaaika kuwaasow dha ilaahay mubtada weeye dunyada yalcanuhumullaahuna khabarki weeye yalcanuhumullaahu alla ayaa lacnadaya ilaahay subxaanau watacaala ayaa naxariisiisa ka dheeraynaya wayalcanuhum waxaa lacnadayow dha ilaahay allaacinuuna kuwa wax lacnayida badanne oo malaa'ig iyo mu'miniin ah amase shay kasta oo koonkan jooga ayaa habaaraya weeye ilaa laakin ayuudha ilaahay aladiina kuwa taabuu noqday wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda wabayanuu bayanuu caddeeyey wixii ay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay atuubu caliim korkooda waan ku soo noqonayaa waana aniguna attawaabu allagii tawba aqbalid badan ayaa nahay arraxiimu oo naxariisow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala ilaa laakina aladiina kuwa taabuu tawbo keenay oo arrintaas markii ay soo sameeyeen oo tidmaanka aayaadka ilaahay la qariyaa ka noqday wa waaslaxuu hagaajiyowdha ilaahay camalkooda wabayanuu caddeeyowdha ilaahay wixi ay qariyeen fa ulaaika kuwaasowdha ilaahay atuubu waan ka tooba aqbalayowdha ilaahay waana aniguna attawaabu allii tooba aqbalid badan ayaan ahay alraxiimu allihi naxariiso oo mu'miniinta u naxariiso ayaan ahay wax kastoo dembi yahay galeen ilaahay subxaanahu watacaala meeshaan waxa uu tusayaa haddii alla ay usoo noqdaan in ilaahay subxaanahu watacaala toobadoodu aqbalaayo marka hadda ilo ladiina istisnahan mutasilna waa laga dhigi karaa oo markaasi lacnada ayaa waxay ku xiran tahay inay markaasi waxa weeye eh, ay soo noqon waayaan haddii ay soo noqdaan in lacnada laga rafcinaa ilahay noo cadaynaya marka kuwaas ilaahay toobadooda waan aqbalaayu dhahay aniguna waxaa nahay alla oo tawaabu raxiim ayaan ahay ina aladiina kuwa ayuu ilaahay kafaruu kufriyey oo wamaatuu dhintay wal xaal hum ayaguna kufaarun gaalo ay yihiin ulaa'ika kuwaasay dha ilaahay calayhim korkooda waxaa ahaanaya lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa iyo walmalaa'ikati wa lacnatu lmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda iyo wnaasi walacnatu naasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaan in aladiina kuwa kafaruu kufriyowd ilaahay oo wamaatuu dhintay ha ahaadaana rag culama ama qeyrkooda weeye oo wamaatuu dhintay ayagoo markaasi kufaara oo daa'imaya kufrigooda weeye wamaatuu dhintay yowdha ilaahay wal xaal hum ayaguna kufaarun gaalo ay yihiin oo gaalnimadooda ku dhintay ulaa'ika kuwaas yowdha ilaahay caliim korkooda waxaa ahaanaya lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alloo laga dheeraado iyo walmalaa'ikatu malaaigta lacnadeeda iyo wanaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaan waxay mutaysanayaan adduun iyo aakhiraba lacnada ilaahay inay ku dhacdo subxaana wa tacaala inay ku dhacdo marka hadda wanaasigan waa muuminiinta layska yidhi waa iska caamaa layidhi khaalidiina xaaliinkuwa kuwaarayd ilaahay fiiha lacnadaas ama naarta weeye oo markaas lacnadu ay kutusinayso maxaa yaele lacnad ilaahay qofka ku dhacdo naar ayaa u dambayaysa khaalidiina xaalihinkuwa kuwaarayd ilaahay fiiha lacnadaas laa yukafafu laga fuudayn maayo ilaahay anam ayaga xaggooda alcadaabi cadaabka laga fuuday maayo cadaabka ilmunicsigeed laga fuuday maayo laa yukafafu laga fuuday maayo anam ayaga xaggoodaw ilaahay alcadaabi cadaabka laga fuuday maayo walaahu mana ahaanayaanw ilaahay yundaruuna kuwo loo kortana ahaa maaya oo tawbo amase macdiro tawbana waxaa weeye laga sugi maayo ilaan gaalnimay ku dhinteen cudurdaarna laga aqbali maayo dha ilaahay wa ilaahukum ilaahiinaw dha ilaahay ee cibaadada idinka mutaysay ilaahun ilaah weeye ilaahaasoo waaxidin oo keligiisa laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alraxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariiso weeye alraxiimu allaha naxariista khaaskaa naxariiso weeye aayadatan ayagana waxay soo degtay kufaaru makaa rasuulkeena waxay dhaheenaa layidhi sif lanaa rabbaka ay yidhahdeen maxamed rabbigaaga noo sifayn waxaana la sheegaa layidhi asnaam waxay caabudaayeen waktigaas saddex boqol iyo lixdan sanama oo kacbada hareerheegaysu reebo carabu ay kala leheeday marka waxaa la yidhi waxaa soo degtay suurat alikhlaas ayaa iyaguna soo degtay iyagoo radinaysa nimanka kan weliba rasuulka waxay ku dhaheen a la yidhi alayhi isalaatu wasalaam moxamedow annagu waxaan leenahay saddex boqol iyo lixdan sana amuurahaynuna way kaasi la-yihiinoo danaheena weli wax waa ka qada la-yihiin waa ka qada la-yihiin adiguna waxa weye ilaah baad noogu yeeraysaa keligiisaahe haddee intaasaana danaheena wax ka qaba waaye waxa weye rabbigaaga noo sifay yidhaahdeen suurat alikhlaasna saas oo kale intooda way ku soo degtay aayaddaana way soo degtay wa ilaahay ku markabkada waaye ilaahayna markaasi khabarki weeye waaxidunaa laga sifaynayaa weeye ilahi wuuri subxaana watacaala wa ilaahukum ilaahiina ayuu dha ilaahay almustaxaqu lilcibaadati minkum weye allah cibaada idinka mutaystay ilaahin ilaah weeye ilaahaaso waaxidun oo keligiisa waa ilaah keligiisa laa nadiira lahu fii daati walaa fii sifaati walaa fii afcaali wax markaasi ugu dhigma daatadiisa ma jiraan sifaatka alle uu leeyahay cid iskale ma jirto afcaasha ilaahay tiisa cid iskale ma jirto laa ilaaha ilaahyaala ma jiraan ilaa huwa isaga mooye araxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariiso weeye alraxiimu naxariista khaaskaa allaha naxariiso weeye aayaddaas markii ay soo degtay ayay waxay yidhahdeen aayad ayaanu doonaynaa oo daliil ah markaasaa ilaahay siwarkan uu yidhi ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala ina fii khalqi samaawaati ilaahay samaawaadka abuuristooday dha ilaahay iyo wal arli arlada abuuristooda iyo waxa ku sugan samaawaadki arlada oo waxa weeye cajaa'ib ah hadda meeshaan ilahay wuxuu ku sheegaya subxaana wa tacaala sideed shay ayuu ku sheegayaa oo mid kasta waxaa weeye aayad ay tahay ilaahay qudradiisa waxdoonisa tusaalaynaysa waa sii ay shaacirku dhahay wafii kulli shayin lahu aayatun tadulu calaa anahu lwaaxid shay kasta waxay kutusinayaa aayad oo ku tusaalaynaysa ilaahay waaxid inuu yahay sideed markaasi abdullah lagu sheegaya halkan ina la aayaatina eedool aayaatintaas ayaa imada isinkeeda jumlooyinkaana khabaray noqonayaan maadaama markaasi khabarka markaasi eh, isinka uu fog yahay sideedaana laysaweedaya ina fii khalqi samaawaati ilaahay samaawaatka abuuristooda iyo wal arli arlada abuuristeedaw dha ilaahay iyo waxa ku sugan oo cajaa'iba iyo wakhtilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa dha ilaahay iyo wanahaari maalinta iskhilaafteeda habeen iyo maalin way iskhilaafsan yihiin wakhtilaafi leyli habeenkii iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta dha ilaahay waxay isku khilaafayaan tegid iyo imaasho ziyaado iyo nuqsaan caddaan iyo madow ay isku khilaafayaan iyo walfulki beentii ow dha ilaahay fulkiga mufrad iyo jamci waa lagu idlaaqaa alla kii doontaasoo tajrii dureereysa dha ilaahay filbaxri badda dhexdeeda dureereysa oo aan markaasi biyo hoos u gelaynin iyo walfulkiyown ilaahay doontoon ilaahay alla kii doontaasoo tajrii dureereysa mid yar ha haate mid weyn ka haatee filbaxri badda dhexdeedaw dha ilaahay bimaa shayna la dureereysa yanfacu naasa dadka anfacaayo bimaa shayna la dureereysa la soconaysaw dha ilaahay yanfacu naasa dadka anfacaayo waxyaabaha dadka anfacaya waxaa kamida tijaaradaa kamida xamuulka oo dadka lagu iyo gaadiidka kalaa kamida iyo wamaakii anzala allahu alla uu soo dejiyey ilaahay min asamaai samada uu ka soo dejiyey oo min maain madar howdha ilaahay iyo wamaakii anzala allahu alla uu soo dejiyey min asamaai samada uu ka soo dejiyey oo min maain madar howdha ilaahay faaxyaa alla waa nooleeyey bii bisaabil maa'i maa'i sababkiisa al arla arlada ayuu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi wa basa alla waa kala geeyey fiiha arlada dhexdeeda min kulli daabbatin daabada arka kulligeeda marka hadda intaasi waxay noqonayeen jumlaad muctaridaa lehoo macduufkiiyo macduufa ayay dhex galay waxa meeshaan loo keenana waxaa weeye in lays laysmilicsiiyo madarka kan ilaahay samada uu ka keenaayo oo adduunkan dhan uu ku dhisan yahay nolosha caalamkao dhan ay ku dhisan tahay faa faa'iidada uu leeyahay markaasi ayaa si gaara ah laysu milicsiinayaa ayadoo meeshaan ilaahay nicmooyin fara badan uu ku sheegaayo oo ilaahay haddana qudradiisa waxdaaniisa daliilo ah saaxiya alla waa nuuriyowdha ilaahay bihii bisaabil maaye maa sagarkiisow dha ilaahay roobka al arla arlada ayuu ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda kabacdeed ilaahay dhulka markau qalalo oo waxa weeye abaaro ay ku dhacdo roob ayaa ilaahay siinaya arladu markaasay noolaanaysaa arlada waad aragta markii roob ku daa quruxda iyo waxa iska laad bacda mawtihaa dhimashadeeda kabacdi arlada dhimasho waxaa u ah markay abaaro ku dhacdo oy engegto wax dhintoo kale weeye wadadka alla waa kala geeyey ilaahay faraqa wa nashara weeye ilaahay wuxuu ku kala geeyey fiiha arladow ilaahay min kulli daabatin daabad la arka kulligeeda daabad waxaa la yihahdaa wax allaala wixii arladaas ku tukubaaya kullu maa yajibu calaa wajhi arli ayaa loola jeedaa arladaas dusheeda wax allaala wixii ku soconayo ayaa waxaa weeye daabad loola jeedaa ah, xayawaan oo markaasi caaqila iyo mid kayro caaqila intaasoo dhanba waxay noqonayaan daabad ayay noqonayaan ee daabadda hadda markaasi curfigaasna waxay loo yaqiinay loolama jeeda meesha tan iyo watasri fi riwaax yowdha ilaahay dabaylaha gadgadoonkoodaw dha ilaahay iyo wa tasriifu riyaaxi dabaylaha gadgadoonkoodau dhilaahay dabaysha waxaa weeye taqallubka ay samaynayso oo mar ay midi ka imaanayso mar bayax ay ka imaanayso mar ay kulushahay mar ay qabowdahay intaas ayaa lagu arkaaya waa nicmo ilaahay subxaanau watacaala maxaa yeele shay ilaahay keligiis oo wada weeye iyo wa tasriifu riyaaxi dabaylihii gadgadoonkoodaau dhilaahay iyo wasaxaabi saxaabkii almusahari oo la sakiray saxaabka waxaa weeye alqaym weeye daruurta weeye oo la layliyey ilaahay amarkiisa subxaana wa tacaala yasiiru ilaa xaysu sha allah dhaxaa saxaabkaas waxa u soconayaa meesha ilaahay uu doonayo aadaya meesha ilaahay uu doonaayo ayuu markaasoo ku maqaraynayaa hawadaas iyo eh, ayuu ku socdaa bayna asamaai wal ardi ayuu iska joogaa wax cilaaqo ahoo markaasi oo ku xidhanna ma jiraan ilaahay awooddiisa waxaan ahaynoo cilaaya ma jiraan maxaa yeele koonkaas iska taagan ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa meesha ku taagan waa shay cajiiba waaye maxaa yeele shay wax ilaahay ka jirin meel lama istaaji karo iyo wasaxaabi saxaabkeeda ilaahay almusakhari oo la layliyey bayna samaai samada dhexdeeda lagu layliyey iyo wal arla ahradowdh ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan o ilaahay intaas aayado ayaa ku sugan dalaalaad calaa waxdaaniyati illaahi tacaala wa qudratii weeye daliil oo waxa weeye ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa tusaalaynaayo ayaa ku sugan weeye ah, maxaa yeele aayaddu markaasi ay codsadeen weeye ilaahay inuu subxaanahu watacaala ilaahay ilaah waaxida uu yahay raxmaan raxiim uu yahay aayadha loo keena ay yidhaahdeen aayaddu marka ilaahay subxaana watacaala aayaddan ayuu daliil ugaga dhigay haddii hadda caqliga ou shaqeeyana waxa wey waa la fahmayaa inay daliil ilahay qidradiisa waxdanisa u tahay markaasuu ilahay wuxuu dhahay liqoomin qoom ayaa maaragtay la aayaatin aayado ayaa ku sugan ow dha ilaahay liqoomin qoomna uga sugan qoomkaasoo yacqiluuna garanaaya bimacnaa waxa weye yatadabbaruuna tadabburayo fifikiraayo weeye ee yatafakaruuna weye way fikiraayaan weye wayna ta'amulayaan weeye cajaa'ibta ilahay qudradiisa markaasay waxay ogaanayaan anahu alqaadir calaa kulli shay ilaahay subxaana wa qaadir inuu yahay shay kasta uu qaadir ku yahay marka daliilkan culimmadu waxay yidhahdeen man tamasaka bihi qofki qabsada wa adqanahu oo suga kafaahu fii caqaa'idi iimaani weeye iimaankiisa caqiidadiisayba ugu filanta maa shay cajiiba waaye marka muqallidka waxa weeye waa ruux markaasi culammada aan markaasi aan u xaadirin majlis oo markaasi hortoodaana aana fadhiisanin arlada iyo samadana aan kala garanayn sidii baahintoo kale laakiin qofka waxa weeye tadabura intaas waxau garanayaa ilaahay qudradiisa waxdaanadiisa iimaankiisana yaqiin ayuu helayaa markaasuuba ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqoomin qoomna uga sugan qoomkaasoo yacqiluuna oo garanaayo ilaahay oo tadaburaaya dad waxa weeye garanaya oo tadaburaaya ayaa ilaahay subxaana watacaala uu dhahay ayaa aayad uga sugan hadda dadka markaas sida xayawaanka oo kale arlada dushooda iska dushooda iska socda oo waxba markaas ilaahay awooddiisa midna aanan fiirinayn taas waxa weye wax ugu sugan ma jirto marka waxa weeye dadka waxaa loo baahan yahay koonkan aayadda ilaahay oo taala in laga fikiro oo la tadaburo oo markaasi waxa weeye wax lagu qaato ayaa la doonayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala waxuu cabas u abuura ma jiraan dheedheel wax loo abuura ma jiraan darradaas oo markaasi arradaas taala micno weyn ayay ku fadhidaa shay kastana aayad ilaahay ku tusinaysa weeye marka hadda casharkeenni intaas ayuu ku yahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu